بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله allahuma صل wslim wbaarik على محمد وعلى آله وصحبه وسلم tasliima kaiira ayuha alxiba darsigu wuxuu ku saabsiisan yahay ku naafica qofka muslimka ah inuu noqdo qof waxtara waxa uu qofku qabanaya waxay ku xidhnaan doontaa mas-uuliyaddiisa iyo inta uu awoodo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almuminu yalaf wa yulaf walaa khayra fi man laa yalaf walaa yulaf wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas xadiidkaasiu sheekh alalbaani xasan ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka muminka ahi waa mid lagu soo hirto yani dadku ay ku soo talagalaan ama waa mid dadka soo duma soo dhaweeya isna la soo dhoweeyo dadka badhba haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshu joogo qofka muminka ah nebigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn dabeetna nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam wakhayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan dadka waxaa u khayr badan ka u waxtar badan ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dibqalooc qaniinay markii dibqalooco qaniinay ayaa ninyimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo annaga qoladayadu waxbaanu tufnaaye dadkan dibqalooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye ma ku akhriyaa bal soo bandhig buu yidhi waxaanaad akhridaan muxuu yey wixii buu sheegay dabeetana wuxuu nebigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay ee man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal cidii awooda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nebigu leeyay calayh salaatu wasalaam ha taro xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninbaa u yimi wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah dadka yaa alla u jecel yahay acmaashaase maxaa ilaahay u jecel yahay nabigu calayhi salaau wasalaam xadiidkanu xasan likayri uu sheekh alalbaani ku sheegayo wuxuu nabigu yihi axabu nnaasi ila allahi anfachuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam suruurun tadkhiluhu calaa muslim qof muslima aada farxad geliso ka farxisid takshif canhu kurba dhib haysato aada ka faydid aw taqdi canhu daynan ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid aw tatruda canhu juucan ama gaajo aad ka quudisid wala an amshiya maca akhin fii xaajatin axabu ilaya min an actakifa fii hada almasjidi shahra wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bilku ku ictikaafo waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam qof muslima baahidiisa inaan gudo waman kadama kaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa malaa allahu qalbahu yowma alqiyaamati ridaa qofka cadhadiisa qarsada isagoo awoodi kara inuu guto aar guto kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyuu ka buuxiyaa qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaana wa tacaala gomadiisa suga saddexdan xadiis een akhriyay alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaano sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo waxay sheegayaan acmaasha alle u jecel yahay inay tahay dadka kuu ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan nafcigaynu ka waramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyadiiyo rususha waayo ilaahay baa wuxuu u soo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba oo markastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxdaa uu ka lumo waxaa lasoo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo noloshooda aakhiro wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo idan nafciga qofka muslimkaa ah laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba nafci aakhira u weynoo ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri in alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr ilaahay intuu dhaartayba wuxuu ku dhaartay bini aadamku inuu khasaare ku sugan yihi waxaa ka soo reebay cidda aan khasaaraynini inay tahay dadka laga helo iimaan iyo camal saalixa iyo xaqoo ay isfaraan iyo wixii dhib xaqa ka soo gaadha faritaankiisa oo ay ku sabraan cidda caynkaa samaysaa waa cidda khasaaraha ka badbaaday idan dadka waxa u badan leh khasaaraha la hubo ciddii bani ka badbaadisa khasaaraha la hubo waa khasaaraha ilaahay uu ku dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusr ilaahay baa ku dhaartay subxaana wa tacaala haddaba waxaynu leenahay dadku haddii qof waliba shaqada inta ku beegan uu qabto noloshu waa wax fudud oo la habayn karo haddii dadka inta ugu badani intay iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahdo waxa qabtaan ummadaasi ma horumarto matalan nebi maxamed markuu joogay calayhi salaatu wasalaam saxaabu u sheegay miyay iska fadhiyeenoo yidhaahdeen dee nebi baa meesha jooga maya iyana way sii sheegayeen sidaa ogeed bay dhammaantood shaqo hayeen dhammaantood shaqaday qabteen maala abibakar casharat ilmubashiriin raggii ugu waaweynaa rag ka mida waxaa keenay abibakar baa soo islaamiyey oo nebiga u keenay calayh salaatu wasalaam nebiguna uu horumariyey saxaabada nin waliba shaqada intuu garanayay buu qabta mid dagaal ka qayb gala mid hogaamiye dagaal noqda miyaa weligin kutubta xadiiska ku aragteen can khaalidin khaalid bin waliid soo maydan maqal muxuu ku caanbaxay khaalid oo xadiis warinaya may maqasheen can khaalidin radia allaahu la leeyahay lagama yaaba inaad aragto haddana cinda almuslimiin waa rajul macruufa ah. cinda almuslimiin daya taariikhda maanta bini aadamka kuliyaadka istraatiijigada ee casaakirta khidadkiisii baa lagu dhigaa wax ka ah. wixii uu ummadda u qaban karayay buu qabtay kuwii cilmiga bartay wix ay ummadda u qaban karayeen bay qabteen kuwii tala garanayay wix ay ummad marka qof waliba marka uu ku talagalay inuu wax qabto way guulaysataa haddiise maalan diinta faafinteeda aad tidhaahdaan ow hebel iyo ow hebelba mas-uulka ah diinta dadka inta kalena way sugayaan dee diini faafi mayso ow hebel intuu gaadhaya dadkii muslimiinta soo islaamayay markuu saddex cashe nebiga la joogaanbuu baxayay dabeetna isagoo qabaa'il dhan wado soo islaamiyu keenayay dadka se jooga afartan sanaad muslim ahayd weligaana qof maad keenin afartan sanaad muslim ahayd waayo adigu inuu xilkuba ku saarayay baan rumaysnayn nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tilmaamaya dadka waxaa u khayr badan dadka u nafciga badan leh u waxtarsan waxtarkaasi wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar xataa xayawaanka waxa la taro xataa xayawaanka axaadiista waa ku aragteen qof dumaroo la yidhi ey ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaafa ey bay wax tartay dabeetana appreciation waa waa la qiray waxtarkeedii fashakara allahu lahaa baa la yidhi ilaahay baa uga mahadnaqay eygay waraabisay nebi yuusuf baan qisadiisa markaa dhowr shay ka tilmaamaya maadaama wakhtigu kooban yihi nebi yuusuf iyadoo la dulmiyey oo dembi aanu gelin lagu qaaday iyadoo la og yahay inaanu dambaabin uma badaa lahum min bacd ilaahi wuxuu tilmaamaya markay u cadaatay inaanu waxba samaynin bay xukumeen ay xabsiga dhigeen muu odrhanin nimanka ay xidhay waa gaalo xabsigoodii baan ku jiraa nimanka wax damboona maraya naga dhexeeya ma jiraan ilaahay wuxuu leeya subxaanah wa tacaala wadakhala macahu sijna fatayaani qaala axaduhuma inii araanii acsiru khamra wqaala alakharu inii araanii axmilu fowqa ra'si khubza taakulu طayru minhu nabi'na bitaawiilihi inaa naraaka min almuxsiniin laba wiiloo ka mida ah dadkii xabsiga la galay ayaa u yimi riya ay ku soo riyoodeen bay leeyihin noo fasir riyada waa la fasira waa cilmi la barto waana dhici kartaa riyadu sidii aada ugu riyootay practical inay iyadiiba noqoto aan tawiil u baahnayn waa dhici kartaa inay mid tawiil u baahan tahay waa dhici kartaa in shaydaan iyo naftu kugu cayaareen oo waxaad ku riyootayba aanay wax qiimale ahayn si kastaba ahaatee nebi yuusuf riyay u keeneen riyadaa noo fasir bay yidhaahdeen maxay raaciyeen inaa naraaka min almuxsiniin isagoo xabsi ku jira ayaa waxaa la leeya waxaanu kuu aragnaa qof wax tara oo ixsaan sameeya inaad tahay macnaheedu waxa weyaan xabsiga gudihiisiibuu wuxuu ku caanbaxay qof muxsina oo dadka wax taraya wuxuu tijaabiyey inuu iyagana wax taro laakiin wuxuu uga bilaabay waxtarka weyn waxtarka weyn buu uga bilaabo marka hore wuxuu sheegay ninkuu yahay inuu aabbayaal iyo awowyaal nebiyaa ku abtirsado dad towxiidka rumaysan inuu yahay dad gaala ah inuu ka yimi dabeetana intaanu riyadii fasirin wuxuu u sheegay wixii ugu anfac badnaayee dadkani uu u baahnaayeen yaa saaxiiba iyo sejni a arbaabun mutafariquuna khayrun am illaahi lwaaxid war ma rabbiyo tiro badan baa faa'iido badan khayr leh mise ilaah keliya in la caabudo maa tacbuduuna ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa wuxuu u sheegay markaasi gaalnimadu inay xun tahay ilaahay keligii inay rumeeyaan taasina inay tahay diinta quman o waxtarkii markaa wuxuu uga bilaabay waxtar diineed oo aakhiradoodii adduunkoodaba badbaadinaya mar labaadna wixii ay ka dalbadeen buu u sharxay kii yidhi khamri baan walaaqayayna oo wuxuu ku yidhi waad bixi doontaa adigu khamrigaasaad walaaqi doontaa boqorkaad uh, u shaqayn doontaa kii yidhi anigoo dusha kimisku sida khubus anigoo sida oo shimbira ka cunayaan baan ayaan ku riyoodayna wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa dabeetana waa lagu salbinayaa saasaad ku dhimanaysaa idan labada nin nebi yuusuf wixii ay rabeen wuu u sheegay wuxuu kaloo ugu daray wax uga anfac badan waxay rabeen oo ah inay islaamaan nebi yuusuf mar labaad iyo mar saddexaad baan ku noqonaynaa qisadiisa waayo waa meelun baan raba inaan taataabto waxa u yimi walaaladii oo kuwii godka ku riday ahaa muu odhanin haddaanana fursad haystaaye haweenanana god kale ku ridaa isagoo yar bay qaadeen god bay ku rideen waa kaga tageen dabeetana wixiiiyo mashkilada uu soo maray dayaga u sabab ahaa godkiibaa laga qaatay sidii xoolaha la kala iibsaday nin boqorabaa iibsaday gurigii boqortooyadu ku noolaa islaantii guriga joogtay baa hunguraysay waa diiday kufsi kufsioo istidhi waa cararay waa marada ka daldallaacisay albaabkaa lagula kulmay dabeetana isagii baa haddana la xidhan iyadoo laga markhaati kacay inaanu isagu waxba dhibin ayaa isagii la xidhay kuwii waxaasoo dhiba u sababo baahan baa u yimi maxay leeyihin qaaluu yaa ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykhan kabiira fakhud axadana makaana inaa naraaka min almuxsiniin way u yimaadeen raashin buu siiyey haddana lacagtii ay siteenna wuu ugu daray waa soo noqdeen akhiiran markii uu walaalkood kala hadhay yaraa ayay waxay leeyihiin ninkaagan talada hayaa wiilkan yaree aabbo da buu leeyahy ee midkaayo ku bedel innaa naraaka min almuxsiniin ereygan baan ujeedaa markaa ereygii labadii nin ee xabsiga la galay ay ku yidhaahdeen ayuu ku leeyihiin yuusuf walaaladii waxay leeyihin innaa naraaka waxaanu kuu aragnaa min almuxsiniin kuwa samafala inaad ka waa ninkii ay godka ku rideen oo haddana weliba mar dambana waa ku been abuurteen oo wiilka ka reebay waxay dhahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl isagoo madaxweyneha boqorba meesha taagan bay waxay leeyihin in yasriq hadduu yarkani waxaday mid ka horeeyo walaala la ahaa baa jiro tuuga waa isagan hortaagan ayay leeyihin mid hore tuuga baa jiray waxaasoo dhan umuu qabanin ee waxbuu tarayay saa ogeed baa walaaladii dhibta u geystay waxay leeyihin innaa naraaka min almuxsiniin kuwa xabsiga la galay waxay leeyihin inaa naraaka min almuxsiniin intaa waxa sii dheer nabi yuusuf isagoo xabsiga ku jira oo wax dembiyana aan gelin ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyooday ayuu yidhi riyada ha lay fasiro riyadii boqorka dadkii way fasiri garan waayeen adqaafu axlaam bay ku tilmaameen tan fasirkeeda garan mayna bay idhaahdeen kii uu yidhi berigii hore waad badbaadaysaayoo boqorka u shaqeeyaa xasuustay markii hore war boqorka arrinkayga u sheeg buu yidhi waxba wuu sheegin waa iska ilaabay laakiin iminka markii riyo la soo qaaday buu xasuustay dabeetana wuxuu yidhi halla idira aniga anaa yuusuf u tegaya ninbaa halkeer jooga xabsigae eh, oo riyada si fiican u fasiraye aniga ha lay diro ninkiibaa yimi oo wuxuu leeya yuusufu ayuha sidiiqu aftinaa fii sabci baqaraatin simaanin yaakuluhuna sabcun cijaafun wa sabci sumbulaatin khudrin wa ukhara yaabisaatin lacallii arjicu ila nnaasi lacallahum yaclamuun waxaanu aragnay toddoba boqorkii wuxuu ku riyooday baa la yidhi toddoba sac oo naaxnaaxsan oo toddoba liita cunayaan iyo toddoba saabuul oo cagaaran iyo todoba kale oo engegan riyadaa fasir buu yidhi waxaa laga yaabaa dadkii inaan ku noqdo oo ay wax gartaane eh. haddii lagu xidho oo dowlad gaaleed ku xidho oo lagu yidhaahdo ra wasaare ama madaxweynihii baa riyooday oo riyadaa la rabaa in la fasiro oo aad weliba ogtahay riyadan inay ka warramayso dhaqaalaha waddankan iyo sida la yeelayo maxaad yeeli lahayd adna waa gaale eh, hamarata inaga dah nebi yuusuf muu odhanin war nimankan gaaleed ha iska badhaan ee uriyadii iga sii daaya haddaan rabtaan inaan wax idin taro muu gorgortamin xabsiga haddaan ka baxo un baan wax idiin samaynaya maku odhanin wuxuu taagan yahay anfacu oo barwaaqaa idin soo mari doona toddobadaa barwaaqo ah wixii aad goosataan saabuulkiisa u daaya midhaha intaa cunaysaan mooyaane inta kale sideeda meel ku dhiga waxa ku xigi doona buu leeyahy toddoba sannadood oo kaleoo abaar ah oo toddobadaa sannadood ee abaartaa waxaa cuntaan toddobadaa hore wixii aa beerayseen baa la cunayaa sanad kalea ku xigi doona oo maxay ah barwaaqo ah oo nimankani laba toddobaadunbay u sheegeene sanadka dambe xaggu ka keenay dee haddii toddobay barwaaqo oo toddobada ku xigaa abaar tahay ka ku xigaa waa noqdaa barwaaq haddii kale wuxuu odhan sideed abaara hadda idin soo maraysa maadaama uu yidhi toddoba abaara waxaa macruufo sanadka ku xiga markaa inuu khilaafa haday sabca yahay nebi yuusuf wuxuu sheegay shan iyo toban sannadood dhaqaalaha waddanka sidii loo maamuli lahaa shaniyo tobanka sannadood ee mustaqbalka soo socda iyo dhaqaalaha waddanka kan masar la yidhaahdo sidii loo maamuli lahaa buu u sharxay waxaan uu sheegay dhibaatooyinkaa soo socda waxa lagaga baxayaa inay tahay toddobadaa sannadood ee hore kaydka ugu badan in la dhigto in yar oo la cuno mooyaane toddobada abaartee dambana kaydkii la dhigtay in lagaga baxo dabeetana sanad baa ku xigi doona waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof naafica aynamaa xal wartaxal meel kasta uu dego ama se u tago qofka muminka inuu yahay qof waxtara abibakar ayaa mushrikiintii markii ay dhibeen muslimiinta ayuu is yidhi iska hijrood ardil xabasha iyo meelunu kaco ka bax maka makuu ka baxa barkil khamaad meel la yidhaahda markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhaahdo ibnu daqina ibnu daqina qabiil qaarra la yidhaahdo buu oday caaqil suldaan uu u yihi qabiil gaaleed dabeetana abibakar buu wuxuu ku yidhi ayna turiid ya abibakar xagaad ku socotaa abibakar baa wuxuu yidhi akhrajanii qowmi min hadihi اlbalda faana uriidu an asixa fi lardi faacbuda rabbi tolkaybaa isoo saaray oo maka iga soo saaray waxaan rabaa anasiixa fi lard siyaaxada waxaa la yidhaahdaa culammadii hore waxay ku tilmaamaan inay tahay qof intuu iska baxo inuu ilaahay unuu cibaadaysto meel gaaraba aan ku soconin iska dhaqaaqunoo meeshaad aragtaba ilaahay un ku caabudo meeshaas kaga tag abibakar wuxuu leeya maka waan iskaga imi waxaanan rabaa inaan iska socdo uun ilaahay dhulkiisa abmaro oo aan ilaahay caabudo waayo u fiirso ibnu daqina waa nin gaaleed oo oday qabiil gaaleed ka taliya ah wuxuu ku yidhi ina miluk laa yakhruj walaa yukhraj adigoo kale buu yidhi abibakarow nin tolkii ka tagana ma tihid nin la saarana ma tihid adna kuuma cuntato inaad iska tagto nin la saarana ma tihid waayo abibakar wuxuu ku leeyahay markaa fainaka tuksibu اlmacduuma watasilu اraxima wataxmilu اlkalla wataqri اdayfa watuciinu calى nawaa'ib اlxaq abibakarow buu leeyahy adigu waxaa tahay nin dadka faramadhane aan waxba haysanin wax tara waxaad ahay buu leeyahay nin riximka iyo qaraabada iyo tolka xidid iyo xigaalba xidhiidhiya waxaad ahayd buu leeyahay qofka culus ee ama dayn ama mag ama wax loo haysto qof ka roga culayska waxaad ahadna buu martida qof soora waxaad ahayd qof ugu gargaaro dadka nawaaib ilxaq abibakar markaa wuxuu ku sifeynaya qof bini aadam oo waxtari wixii uu qaban jiroo dhan inuu qabto waana nin mushrika ninkaasaa ku sheegaya yacni abibakar wuxuu ahaa dadka dadka ugu anfaco badan leh ee bulshada keeda baahan keeda liita keeda culus keeda musaafirka ku walba waxtara saawgeed buu leey dhanka qiimahaa leh ee bini aadamka sidaa wuxu daran in la saaro maaha aniga ayaa ii magan tahay buu yidhi abibakar wuu soo celiyey makuu keenay isagoo inamadiisiina wata quraysh buu isugu yeedhay wuxuu yidhi qurayshay dhegaysta abibakar waa magantay ciddii abibakar taabataanay taabatay carabtuna magantooda aad bay isugu ixtiraami jireen weliba markuu ninku yahay nin odayo reer ka taliya abubakar siibuu maka ku yimi inkastoo markuu wakhti joogay gurigiisa hortiisuu masaajid yar ka samaystay nin markuu tukado aad u ilmeeya buu ahaa dabeetana quraysh baa ka ishtukato waxay yidhaahdeen intay ninkii u tageen abubakar dumarka iyo carruurta dadka buu naga fitnaynaya halkaas buu maantao dhan ku ooya qur-aan akhrinaya dadku ninkan weynee ooya waa raacayaane ee gurigiisa ha gala bay yidhaahdeen doonayo inuu ku jiro Eh, magangelyadaada gurigiisa ha galo wuxuu doonaya haku sameeyo marka wuu u wuxuu ku yidhi de abubakar waa lagaa cabanayaa anigana waxayn isku ogeyn inaad magantay tahay dee inaad dhibtana kuwa gurigaaga iska gal abubakar wuxuu yidhi ama aan kuu soo celiyo magantaadii dabeetana wuxuu yidhi abubakar waradna maganimadaada iska qaado anugu mabda'iga waan wadanayaaye eh. adiguna free baa maanta laga bilaabo xel kuma saara waxaan uga danleeya xadiiku waa dheeryahay laakiin anigu meeshaan ujeeda waa maxay nin mushrikaba abibakr wuxuu uga markhaati kacaya caynkan xataa nabiyulaahi muxamed calayhi salaau wasalaam intaan mucjizaadkan badani ka muuqanin dadkii ugu horeeye islaama maxay ku rumeeyeen maala dadkii ugu horeeye islaama waxaynu odhan karna khadiija ka mid ahayd markuu nebigu u yimi calayh salaau wasalaam ee zamiluuni zamiluuni isagoo leh idada idada oo cabsanaya ayaa waxay tidhi wallaahi laa yukhsika allahu abada ilaahay baan ku dhaartee alle weligaa ku hoojin maayo waayo qof waxtaraad ahayd bay leedahay intan abibakar lagu yidhi inleeg bay ku tidhi khadiijo waxay leedahay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam oole waan cabsanayaaba waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartee rabbi ku hoojin maayo sababtu waxay tahay waxaa tahay mid kaa waxaysan wax siiya tii qofkii qaraaba xidhiidhiya qofkii culays hayste culayska ka roga qofkii martiya marti soora yacnii bulshada qof wax ku tarabaad ahayd bay leedahay saa daraaddeed ma suurtagal aha in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku hoojiyo taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore noocay ahaayeen ambiyadii nabiyulaahi muxamed noocuu ahaa abibakar wuxuu ahaa maxaa dadku ku rumeeyeen maxay dadku u raaceen maxaa looga dambeeyey dad waxtara bay ahaayeen bulshada dhexdeeda dad waxtar ku ah waxtarku mid aakhira noqdo ood qofka naart ka badbaadso dee waa waxtarka ugu weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yahuudiya wiil yahuudiya wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu xanuunsaday waxaa loo soo sheegay nabiga wiilkii inuu buko oo guriga aabihii jiifo dabeetana nebigu caleyh salaatu wasalaam wuu soo baxay wiilkiibuu soo booqday dabeetana wiilkiibuu la hadlay intuu madaxiisa fadhiistaybu wuxuu ku yidhi waryaa wiilow aslim warska islaam wiilkii baa aabbihii eegay markaa aabbihii baa wuxuu ku yidhi markaa aic abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yeel waxa uu kuu sheegaya abalqaasim waa nabiga calayh salaatu wasalaam kunyadiisa dabeetana wiilkiibaa islaamay markaasuu nebigu wuxuu leeyahy alxamdu lilaahi anqadahu min annaar waxaan mahad u celinaya allihii ka badbaadiyey wiilka ka naarta ka badbaadiyey aanu gaalnimo ku dhimanin yacnii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee uu gurigaa yahuudiga u tegey ilmaha yare xanuunsanaya ama wiilkaa xanuunsanaya inuu naarka badbaadiyo aanu ku dhimanin gaalnimada inaanu ku dhimanin waxay leenahay dadka in wax la taro oo waliba dadku waxtar waxay ugu badan yihiin ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqote islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamkao dhan nicmada la jeceliya wanaag iyo khayrka waxa dhacay ilaahay wuxuu qur ka waramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta mumin suuratu yaasiin nin ayaa ilaahay ka waramay ninkaa ilaahay magaciisa inooma sheegin magaalow deganaa lama sheegin wax taytalo watay lama sheegin ilahay wuxuu ku tilmaamaya wajaaa min aqsa lmadiinati rajulu yasca magaalada halka u dambaysa nin ordaya ka yimid ninkan magaaladii uu joogay saddex rasuul baa loo soo diray u fiirso qisadan saddex rasuul rasuul baa la soo diray labaa la soo diray saddex baa lagu wixiiba waa waa beeniyeen adigu haddaad joogto magaalo saddex rasuul loo soo diray oo saddexdaba la beeniyey maxaad yeeli lahayd inta inagu badan waa nimanka rasuusha diida anigii aqbalaya socakaan un maad tirahdeen yani mas-uuliyad ismaad saarteen maadaama saddex rasuulba la diiday de meesha saddex rasuul la diiday ma shaqa ka bannaan laakiin ninkan ilaahay qur-aanka la akhrinaya ilaa qiyaami saaca qisadiisa waxaa loogu qoray waa qof isku dayay inuu mas-uuliyad qaado dadka anfaco isma odhanin saddex rasuul baa meesha joogee wuxuu gartay in isagana xil saaran yay ah ugu yaraan inuu dadka ku yidhaahdo war hooya nimankan raaca sababta ku raacaysana waan idiin wuxuu leeya ittabicu lmursaliin wa rususha raaca buu leeyay oo waa sababtu ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun laba sababoodba u raaca buu leeyay nimankani waxba idinkagama rabaan marka hore biniaadamka had iyo goor hadduu is ninkan ay dhaqaalu kugu doonaya iyo kursi kugu doonaya iyo waxbuu waxbuu adiga kaa doonaya haddaad tidhaahdo waxaa laga yabaa inaad hore u raacin wadsle ninkani dantiisu wataa marka wuxuu leeya wa marka hore waxba idinkama rabto waa mar marka labaadna muxuu ku tilmaamay wahum muhtaduun waa hanuunsan yihiin iraaca qisada ma sharxayo laakiin waxaan uga danleeyay inta dambe ninkii dadkii wuxuu leeyahay rususha raaca isagu towxiidkiisii buu qartay wuxuu leeyahay anugu nimankaasi xaq bay sheegayaa waan raacay sa qisada ka muuqata waa la dilay ninkii waa la dilay ilaahay baa ka warramaya markuu dhintay siduu u fakerayey markuu dhintay aakhire qabtay siduu u fakerayay baa ilaahay inoo sheegaya muxuu ka fakeraya qiila dkhul iljanna baa ilaahay leeyahy waxaa la yidhi war jannada gal qaala yaa layta qowmii yaclamuuna bimaa gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin tolkii weli wanaag buu la raadcaynayaa wuxuu leeyahay alla jeclaan lahaaye inay tolkay ogaadaan waxa nimco ilaahay siiyey saa dembigu igu dhaafay iyana ha islaamaane wuxuu weli khayr la jecelya kuwii soo dilay ma odhanin adiga haddii lagu dilo maxaad odhan lahayd ilaah naarta kuwaa ku fogay soo yani caqligu bini aadamku inta badan aarso ubuu ka fkeraa waa kuwii waxaa kuu sameeya adiguna akhira u dir ninkan iyagoo la dilay oo gardarre lagu dilay oo saddex rasuul ay beeniyeen oo wuxuu ugu yeedhaya ay xaq ahayd oo lagu dilay haddana ayuu haddana wuxuu ka fakerayaa war nimankiiya wanaaggaan helay u sheega iyaguna ha raacaane marka waxay tilmaamaysaa qofka muminkii inuu yahay dadka qof khayrka la jecel dadka qof raba inay wanaagga qaataan khayrka la jecel haddaba qof kastoo muslima xilka saarani wuxuu yahay inaad noqoto qof bini aadamka khayrka u horseeda hadduu yahay mid adduunyo iyo hadduu yahay mid aakhiraba dunida dadku wuxuu ku islaaxi lahaa say nabad u heli lahaayeen kuwada dacafadaasaa loogu gargaari lahaa kuwada jaahilkaasaa wax loo bari lahaa kuwada aqoon-yahankaasaa loo tilmaami lahaa ummaddu markuu qof waliba xilka isa saaro oo uu kontribuyut gareeyo wanaagga ayay ummad jirta noqotaa ummadda marka qof waliba uu iska dhiga cadam ilmas-uuliya inaan isaga waxba saarayn qol kalena laga suga inay wax hagaajiyaan way jabtaa waana soomaalidu say hadda u badantay dad maqanoo inaan garanayn meelay ku maqan yihiin baynu sugaynaa waddankeennii iyo dalkeenni iyo dadkeenniiba inay hagaajiyaan innaguna waxaynu rumaysanay qof waliba inaan isaga mas-uuliyadi saarayn ilaahina wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka ninkaa saddexda rasuul iyadoo la diiday rumaysanin mas-uuliyad saaranta xilisa saaray weliba meesha lagu diiday aan joogin ee ka yimi min aqsa almadiina magaalada halka ugu dambaysa sifadu ku yimi haddana ahayd qof mas-uuliyaddaa xambaarsan oo degdegaya ilaahay wax calaamadana uma yahay rajul wala tankiiriye rajulun baa lagu tilmaamay oo yasca nin ordayo unbuu ahaa waxaynu u baahanay markaa ayuha alaxiba dad waxtara inaynu noqonno nabiguna calayhi salaau wasalaam wuxuu tilmaamayaa daa inaad wax practicalo ummadda u qabatee haddaad tilmaamto uun nin baa nebiga u yimi sheeganaya dhib waxuu raacana inuu u baahan yahay dabeetana riwaayadka qaarkoodna nebigaa yidhi bay le riwaayadka qaarkoodna nin kalaa yidhi mahma takuun nin baa wuxuu leeyahy war hebel u tag waa laga yaabaa inaad isaga wax ka hesho nebigu waxba ma haya markaa calayh salaat wasalaam wuxuu tilmaamaya ninkan inaanu waxba tari karaynin laakiin mu odhan in waxba ku tari kari maayo iska tag ee waxaa la bal hebel u tag waxaa laga yaabaa inaad ka hesho waxaad rabtay hebelkiibuu u tegey dabeetna dantiisiibuu ninkii kale u fuliyey markaasaa nebiga loo sheegay nebigu wuxuu hi man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili xadiikii muslim man dalla calaa khayrin qofka dadka khayr u tilmaama ninkan waxaa loo tilmaamay waxbuu ku weydiisto waxaa tihi waxba ma hayo laakiin waxaad ugu dartay war bal hebel siimar waa laga yaabaa inaad ninkaa ah ka heli karto mujarad waa tilmaamtay adu waxba maad bixinin tilmaamtaasi haddii ay guul keento nebigu wuxuu leey man dalla calaa khayrin wanaag ciddii dadka u tilmaamta falahu milu ajri faacili kii sameeyey baa damiti oo kii sameeyena ajarkiisii wuu leeyahay adiguna ajar u dhigma kaa sameeye ajarkiisii baad leedahay idan ama nafci adduun ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo qofka muminkii waa inuu naafic noqdaa marka hore ka fakeraysaa dadka sidaad wax u tari lahayd cali bn abi aalib ayuu nebigu ciidan u dhiibay dagaal baa la galay khaybar meesha la yidhaahdo labadii maalmoodee hore waa la furan kari waayey wuu adkaaday dagaalkii maalin saddexaadii ayuu nebigu sheegay calayh salaatu wasalaam nin ilaahay jecelya ilaahayna jecel inuu raayada loo dhiibi doono calioo xanuunsan ayaa loo yeedhay nebigaa u duceeyo ku tufay waa bogsaday cali baa la yidhi ciidanka hogaami dagaal buu gelaya haddaad janan dagaal gelisa maxaad kula dardaarmi lahayd nimanku iya kaa baxsan soo maaha si fiican dagaalka u gal maayo nebigu wuxuu kula dardaarmo fawallaahi lan yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka min an yakuuna laka xumru nacam wuxuu nebigu kula dardaarmo ilaahay baan ku dhaartee mid quro ka mida ah gaaladaa in ilaahay kuu soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan gelakiisa cascas yacnii inaad wadanka furataan oo haniimo iyo xoolo badan heshaan oo aad tidhaahdaan gaaladiina waa laynay xoolana waa ka soo helay waxa ka faa'iido badan buu nebigu leeyahy mid ka mida inuu diinta qaato marka asalka qofka muminka xataa hadduu goob dagaal joogo dadka laa maaha hadafkiisu hadafkiisu dadka xoolo ka hel maaha hadafkiisu waa dad intani inay faafto hadafkiisu waa inuu dadka naar badbaadiyo qof gubanaya hadduu kaasoo horbaxo maxaad samayn lahay qof dab ku dhagoo ololaya hadduu kaasoo horbaxo wax kale kamaad fakarteena koow waxaad ka fakari lahayd maxay inaad bakhtiyso mays odhan lahay horta kolley waa kaa gubanaya sii socdaayo jeebabka baadhan balen wax kusii jiraan ka gaadhsii saacaddiiyo wax ka fur yani mentalityga qofka muslimkii dhaqaalaha maaha dadkan inaad xoola ka hesha maaha mentalityga qofka muslimkii maaha dadku inay dhintaan mentalityga qofka muslimkii waxa weyaan dadku inay diinta gaadho inay dadku badbaadaan adduunkoodana badbaadaan aakhiradoodana badbaadaan sidaa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy qof quro kuu hanuuna kaaga khayr badan inaad geel cascas hesho baan leenahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu ku tilmaamay axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas ama khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa alle ugu jecelya ka dadka ugu waxtar badan ama uu tilmaamay dadka waxa ugu khayr badan ka dadka maxay ugu nafciga badan leh ama nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya maalan إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير إلهي سبحانه iyo malaaigtiis iyo samada waxa degan iyo dhulka waxa degan xataa quraanjada godka ku jirta ama kalluunka badda ku jira waxay ku salinayaan yacnii ilaahayna naxariistiisuu siinaya makhluuqaadkuna ilaahay bay waxay u weydiinayaan maxay ilahay inuu dembigooda dhaafo u naxariisto calaa mucallimi innaasi alkhayr qofka dadka khayrka bara ayuha alaxiba salaadii baa laadimay baan filayaa soo koobaynaa waxaynu ku koobaynaa nolosha waa inaad contribution ku yeelataa nolosha waa inaad qof waxtara noqotaa nolosha maaha inaad qof dheeraada noqoto oo wuxuu cuno iyo wuxuu xoogsado tiisa ka fakaraya inaad noqoto maaha qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaana markaa waa maxay waa qof waxtara oo waxtarkiisu sidaa ambiyada ilaahay u ka waramayo ilaa iyo gaalada ay gaadhayaan inaga muslimkiiba baynu anfici maxaynu gaal anfacnaa muslimkii muslim oo dhan ka kaalaye intii kula dhulka ahayd ama kula dadka ahayd ama kula jaarka ahayd ama kula deganayd ayaan anficeennu gaadhaynin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa inuu diinteenna ina fahamsiiyo inaga yeelo kuwii qumanaada dadkana qumanaanta ugu yeedha kuwa waxtara sida nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam in rabbi inaga yeelo wsala allahuma calaa muxamadi wcala alihi wsaxbi waslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin